alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wsala allahu baaraka calaa nabiyina muxamedi waaalihi wa saxbihi ajmaciin amaa bacdu darsigeennaani waa kii labaatan iyo sideedaad ee ka mida kitaabkii cumdat laxkaam fii macaalimi alxalaali uu iska lahaa sheekh alxaafid cabdulqani ibnu cabdilwaaxid almaqdasi raximah llahu tacaala wuxuu ka bilaabanayaa kitaabu nikaax wuxuu ku sheegi doonaa meeshaan saddex iyo toban xadiid buu darsigeenu caaw ka koobnaan doonaa insha allahu tacaala kitaabu nikaaxi guurka kitaabkiisa ayuu kitaab yahay dadka xikmaddii loo abuurtay maadaamay cibaado ahayd wuxuu soo hormariyay waxyaalihii cibaadaadka ahaa salaadii tahaaradii soonkii sakadii xajkii waxyaalahaasoo dhan qaybtii cibaadaadka markuu ka soo baxay ayuu mucaamalaadkii soo galayo buyuuc iyo dadki inay wax kala gataan oo wax isweydaarsadaan buu ka soo hadlay waxyaala la midka ah markuu qaybaha ka soo hadlay ayuu musanifku halkan wuxuu kaga hadlayaa dadkii maadaamaay wax kala gateen oo wax cuneen oo wax cabeen oo calooshooda wax galeen ragguna dumar bay u baahan yihin dumarkuna rag bay u baahan yihin guur baa markaas imaanaya kitaabu nikaax saasuu meesha u keena marka kitaabu nikaax saasuu u keena can cabdilaahi bni mascuudin waxaa laga wariyay radia allaahu canhu qaala wuxuu yidhi qaala wuxuu nagu yidhi lanaa annaga rasuulullaahi ilaahi rasuulkiisii sala allahu calayhi wasalama yaa macshara shabaabi dhallinyaroy rag iyo dumarba waa isla soo gelayaan yaa macshara shabaabi dhallinyaroy saas weeye ama dhallinyarada kulankooda adugu dhallinyaradii baa loo dhawaaqa man qofkii istataaca awooda oo minkum idinka idinka mid ah albaa'ata guur qofkii kara inuu guursado falyatasawaj ha guursado fa innahu guurka ayaa aqadu u laabid badan lilbasari aragga qofku markuu guursado inuu meelaha maantao dhan firfiriyo gabadhu arkaba iska firiy ama gabadhu ninkii aragta indhaha la raacdo ma fududaanayso qof iimaan le haduu yahay wa axsanu oo saad la akhriyo ayadaa u dhowritaan badan guurka isagaa u dhowrid badan lilfarji farjiga xubinta taranka farji ra-da waa la reebaya faraj haddaad tirada hawl kale noqonaysa waman qofkii lam yastatic aan awoodin inuu guursado fa calayhi korkii waxaa ahaaday bisoomi soon qofkii qof weyn oo qaangaar oo dhallinyaraan ah guurna aan awoodin ha soomo oo muxuu ka faa'iidayaa soonka fa innahu soomku lahu ruuxa wuxuu u yahaa wijaa-un dhufaanid ama xaniyasiibid buu u yahaa ayib xadiidkaani sabab buu lahaayoo cabdulaahi ibn mascuud iyo cuhmaan ibnu cafaan iyo mina mino jooga oo xajka jooga baa cabdulaahi ya waxaa wada hadlay cuhmaan cuhmaan baa cabdullahi inta la hadlay abu cabdiraxmaan gabar yaroo gashaanti ah kuu guurinaabiir oo dhallinyarnimadaada kusoo xasuusisa hadda nin weyn baa tahay asna wax guura markaa dankama lahayn cabdullaahi bni mascuud calqamo meesha taagnaabuu inta u yeerayu wuxuu ku yidhi anugu hadda guur dankama lihi laakiin nebigaan maqla isagoo le qofkii dhallinyaro ahe inuu guursado awooda ha guursado ayib taasi waa qodob oo xadiidku sababku ku yimid oo saxaabadu ku keeneen qaabkaasu ahaa shabaab iyo dhallinyaro maxaa la yidhahdaa marka shabaab yaa macshara shabaabi culummadu waa ku kala aragduwan yihin qayb ka mid ah waxay leeyihiin ilaa qofku markuu qaangaaraa laga bilaabaya qofku markuu qaangaaro shabaabnimaa u bilaabtay dhallinyaranimo ilaa soddon sano uu ka gaarayana dhallinyaradaasu ahaanaya marka qaangaarkii siddeed sane haddaad ku qaangaartay shabaab baata ilaa sideedaas ilaa soddon sano inta laga gaarayo ama sagaal sana ku qaangaarta ama shan iyo toban sana ku qaangaarta habda intaad ku qaangaartay laga bilaabo ilaa soddon sano shabaab baato yaa macshara shabaab weeye culammada qaar ka mida waxay leeyihiin maya shabaabku waxaa weeye waa qofkii qaangaara ilaa afartan sano uu ka gaarayo qaangaarka ilaa afartan sano qolyana halkaasay mareen qolyo waxay leeyihiin qofku markuu dhalinyarada yahay ilaa waxa weeyaan dhowr iyo toban qolba meel bay marisay laakiin adugu afartan wax dhaafiyo weli maanan arag waan wax ka hooseeya dayib albaa'atu maxaa loo yaqaanaa ujeeddada laga leeyahy maxaa weeye culummadu laba qowl bay ka leeyihiin yaa macshara sabaabi man istadaaca qofkii awoodo oo minkum idinka idinka mid a albaa'ata waxay yihiin labadaa qowl midkood waxaa weeyaan waa in la yidhaahdo waa galmada jimaaca xiriirka gogosha qofkii awooda hadduu gabar guursado inuu xiriir gogoleed la sameeyo oo la xidhiiro oo gogol ku wada kulmaan ha guursado gabadhii awooda hadday nin guursato inay ninkaa la dhaqanto oo gogol kula dhaqanto ha guursato marka waxaa laga hadlaya waa xiriirkii gogosha iyo jimaacii tafsiirka labaad baa wuxuu yahay maya waxaa weeye waa dhaqaalihii reerku ku socon lahaayoo gabadha uu ku guursan lahaay oo ku dooni lahaa iyo noloshii qofkii awooda xaggana dadnimadeeda iyo awooddeeda leh inuu gabadhii hadduu dhaqaalo haysto haddana gogooshii ku qancin karo labadaba qofkii heli kara ha guursado marka wejkaa dambaana sax ah wejkaa dambaana sax ah oo haddii qofkii hadduusan dhaqaalo haysan iska guurso sax ma ah hadduusan diyahaal iyo hunguri haweenba lahayn ama haweenaydii ninba israjo ka lahaynna de maxay ku guursataa ninba haddaysa qancan karinoo gogol ugu tegi karaa iyadana macno soo kordhin mayso taasi marka waa taas culammada qaar ka mid a ah ayaa waxay qaybiyaan nikaaxa afar qaybood oo waxay leeyihiin marka dadka guursanaya laga hadlaayo qof guurkii u baahan oo shahwadii ilaahay uu ku abuuray ay hayso kow dhaqaalihii uu ku guursan lahaana haysta oo reer uu ku dhisan lahaa qofkaa inuu guursadaa waa mustaxab way wanaagsantaha qofkaa inuu guursado kow cagsigii qofkaa qof soo horjeeda waa maxay dhaqaale uu ku guursadana ma u haysto reer hadda uu rajo ka qabo hawo raganimana kuma jirtaba umaba baahnaba hadde kaas isaga inuu guursada waa makruuh aba laga saxan yahayba sababta dhaqaalana ma haysto hunguri haweenna kuma jiro qofka saddexaadi waxaa weeye waa qof aan guurkiiba rajo ka lahayn laakiin xooluu haysta laakiin wax ragnimaa ma leh gabadh hadduu hadda guursado oo soo mehersao guri keensado ma qancin karo qofka maxaa la rabaa intuu guur iyo gabdhaha lu goyn lahaa masaajidda ha galo ha cibaadaysto soonkii cibaadadiisi iyo qur-aan akhriskiisa iyo xajka iyo jihaadkii meelaha kale ha ku mashquulo sababto guur waxba kama keeni karo qofka afraadi waxa weeye waa qof guurkii u baahan oo awooddii guur oo jasadka ahayd waa leeyahay jir ahaan laakiin dhaqaalaa ciilo dhaqaalo ma haysto waa midka midku xadiidku ka hadlaayo ah, guurkii waa leeyahay reer haddii loo guriya waa u galmoon karaa sariirtii waa ku qancin karaa laakiin ma haysto dhaqaalo ha soomo marka kaasi ha soomo saasaa laga wadaa marka xadiidku marka wuxuu ina tusinayaa qofkii reer u baahan inuu guursado dhaqaalaheedaanan haysan waxaa laga rabaa inuu soomo soonkaasaa ah marka wuxuu noqonayaa shahwadii uu dareemaya ka jabinaysa taasaa laga qaadanaya xadiidku ina tusinaya aragga laabitaankiisa in la isku baraarujiyo oo la isku dhiirigeliyo ninka uusan gabadhu ajanabi arkaba uusan fiirfiirin gabadhuna ragga aysan fiirfiirin ee aragga la laabo taana xadiidku waa ina tusinaya ayib waxyaala waxaa jira shareecadu u taqaano istimnaa oo waa maxay siigaysiga waxa loo yaqaano inuu qofku gacantiisa intay isticmaalo biyaha isaga keenay waxyaala midka ama qalab kale u isaga keena waa xaaraam dembi weeye sababtu waxa weeye hadday xal noqon lahayd xalaal ah shareecadaa bannayn lahayd oo odhan lahayd qofkii aan gabar guursan karin waxa weye gacantiisa ha isticmaalo waxaas kale marka sax ma ah waa khalad waay khalad waay waa in la guursado marka nebigu dhallinyaradu la hadla muxuu dhallinyarada ula hadla inta inta badan guurka danaysa oo awoodda ule waa ayaga ayaguu la hadlaya laakiin inaga hadda waxaba laynagu imtixaamay ee dhallinyaradii wax kale lagu mashquuliyo waxbarasho siddeed iyo toban sano sagaal iyo toban sano meeshuu guursan lahaa wuxuuba ku jiraaba dugsi sardugsi saraa lagu leeyahy dugsi dhexe dugsi hoose haye weli waaba qof la biilahayo xataa aan shilin iska bixin karinba kaba haba baalashay karo haddana waa la sii wadin jaamacad afar sano markaasuu ku leeyahy master baan samaynaya haddana afar sano afartan jir buu dhallinyarnimadiiba ka bax lala hadlahayeyba meeshii lahayaa macsharo shabaabiba isagoon guursan oo weli waxa weya hooyo kabaha saaka baalashka iisoo tuurta ku haya ayuu dhaafa maxaa muhima ah marka hala guursado qofku markuu dhalinyaro yahay intuu xaaraan ku dhici lahaa weliba guurka dhallinyaronimada lagu guursadaa waa caafimaad badan yahay waa fiican yahay gabowga uma soo degdego qofka dhallinyarada ku guursada qofkii ehelkiisu ay u dhisi karaanoo dadka ay ku ikraami karaan gabdha iyo wiilalah lagu ikraamo hanalo mana isdiidayaan waxbarashada iyo iyo guurku ma isdiidayaan magaaladan hadda aan joogno nairobi dadka ugu dhaqaalo badan qaybo badan oo ka mid ah sida wax loo qora xataa ma yaqaanaa iskuulaad ma soo marin inagu waxaan wax u baranayo iskuulaadka ilaa jaamacad loo cayrsanayaa soo nolol adduunyo maaha dhakhtar baa noqonhayaa siyaasi baa noqonhayaa waxa weeyaan waxaasaa noqonhayaa midda meel baan ku ordaynaa intan waxaan raadinaynaa waa adduunyo laakiin adduunyada aqoon laguma helo aqoon darrana adduunya laguma waayo ilaahay adoo uurka hoyada ku jiro kuu qore taa qabso malfam qodobkaa qodobkaasaa muhima ah marka haddii aad xoogaa yara isla heshid intaad xaaraan ku dhici lahayd intaad mustaqbal seegi lahayd oo aad isleedahay reerkaaga biilkiisii baa ka soo bixi kartaa gabar intaas kula fahmayso oo mustaqbal diyaar u ah guurso khalaas waa isku barakoobaysaa waa isku barakoobaysaa ayib can anas ibni maalikin waxaa laga wariyay radia allahu canhu ana nafaran koox oo min asxaabi nebiyi nebiga asxaabtiisa ka mid ah sala allahu calayhi wasalam waa rag rag asxaabtii nebiga ka mid ah ayaa sa'aluu waxay weydiiyeen aswaaja nebiyi nebiga xaasaskiisii sala allahu caleyh wasalam fii camalihi camalkiisa iyo cibaadadiisa fi siri sirta sida qarsoon uu sameeyo waa maxay dee nabigu masaajidka haduu yimaado masaajida camalku ku sameynayo suu u tukanayo suu u soomayo suu casharka u ahrinayo suu u waa la arkayaa laakiin gurigiisa nebigu markuu ku jiro waxa guryihiisa uu ka sameeyo intuu ku jiro raggii bannaanka jooga ma ogaan karaan yaa ogaan karaa xasaska nebiga soo maa xasaska nebigu marka rag u yimaaday markaas waxay weydiiyeen nebigu wuxuu masaajidda iyo meelaha bannaanka ku sameeya aragnaya markuu idinla joogo guriga cibaado ahaan muxuu sameeya camalka maaha inuu yidhaahdo see u seexdaa iyo xaggee sararta ka galaa iyo ma waxaas wuxuu ka hadlay xiriir gogol midna ka hadli maayo cibaado ahaan muxuu sameeyaa see u cibaadaystaa weeye fa qaala waa loo sheega marka gabdhihii xaasaska ah waa u sheego nebigu saas u cibaadaystaa baa leey fa qaala waxay yidhahdeen bacduhum raggii qaar ka mid a ah, raggee raggii xaasaska nebiga su-aasha weydiiyey qaar ka mid ah waxay dhaheen laa atasawaju guursan maayo an haween weligay intaa nool ahayba haween dambe guursan maayo ko wa qaala waxay yidhahdeen bacduhum qaarkood laa aakulu cuni maayo allaxma hilib weligay intaa nool hilib cuni maayo calool baa iga soo dhacaysa hilibku shahwu leeyahay markaasaan anaguna waa joojinayaab wa qaala bacduhum qaarkoodna waxay yidhaahdeen laa anaamu seexan maayo calaa firaashin gogol weligeyba habeen seexan maayo habeen kasta salaatuleyl baan u taagnaanaya iyo qur-aan akhris maaqay u qaybsameen wax cuni maayo guursan maayo seexan maayo soo saddexdaa uma qaybsamin fa balaqa wuu gaaray daalika arrinkaasi annabiya nebigu gaaray sala allahu calayhi wasalam riwaayaadka qaar nusaxda qayb baa waxa qaaray rasuulallaahi rasuulka ilahi baa waxaa gaaray in guryihiisii maanta la yimid marka rasuulka hawshiisii looga warrabana ay saa sameeyeen saxaabada qaar ka mid a masaajidkuba nebigu yimidba faxamida wuu ammaanay wuu mahadiyey allaha alle wa athnaa wuu ammaanay calayhi alla dushiisa wa qaala wuxuuna yidhi maa baalu aqwaamin dad xaalkood muxuu yahay qaaluu yidhi kadaa wa kadaa sidaas iyo sidaas sidee iyo sidee laa aakulu laxma laa atasawaju nisaa laa waxa weye anaamu calaa firaashin ragga sidaa odhanaya maxay yihiin laakinii anugu oo nebi maxamed ah usallii waan tukadaabi salaatuleilku ka wadaa waa anaamu waana seexdaa muxuu yuu radinayaa ninku markaa nebigu ninkuu radinaya waa ninkee ninkii yidhi habeenkii ma seexanayo nebigu wuxu yidhi anigu habeenkii qaarna waa seexdaa qaarna waa soo toosa kow wa asuumu waan soomaa wa ufdiru waa afuraa yuu radinayaa ninkii yidhi weligee waa soomanaanayaa anigu waana soomaa buu nebigu marar qaarkoodna waa afuraa mar walba ma soomo wa atasawaju waan guursadaa an nisaa haweenka yuu radinayaa kii yidhi weligii guursan maayo ma la fahmo saddexdii nin baa nebigu waxbu waa radiyey faman ruuxii raqiba naca can sunnatii sunnadayda fa laysa minii aniga gamid maahabi sunnada nebigu marka maxay noqotay in la guursado sunnada nebiga maxaa ka mid ah in habeenkii qaybna la seexdo qaybna lasoo tooso sunnada nebiga maxaa ka mid ah in waxa weeyaan la soomo maalmaha qaarkood maalmaha qaarkoodna la afuro xadiidku marka daliil wuxuu u yahon ka qaadanaynaa in la isdhufaano oo cibaadoodka keliya un loo go-o la isdhufaano waxaa ka khayr badan inaad guursatid wuxuu kaloo xadiidku inoo faaideeyey saxaabada nebigu say nebiga aahaartiisa iyo raadkiisa u dabageli jireen oo u raacraaci jireen say ugu daydaan wuxuu ula jahrayna way arkeen wixii ka qarsoonaana xaasaskay ka dalbeen nebiga sal lla ly slam ay weydiiyeen wuxuu xadiidku inoo faa'ideeyo ka qaadanaynaa cilmigan haweenka xataa in laga qaadan karo innagu hadda waxaa inugu badan bulshadu rag keliya inay wax akhriyaan soo maa gabadhu hadday ka aqoon badan tahay ama ha kula dhalato ama xaaskaaga ha noqoto ama isku arday noqdo kitaabta isla dhegaysta sidaanoo kaleeto gabadho wax ay kugu dhaanto waa laga faa'idaysan karaa dhakhtarad weeyaan maalan adna waxba kamata waabad xanuunsatay waad u tegin waxbaad weydiinaysaa aqoon cilmiga kugu dhaatay waxbaad weydiin qur-aankay xifdisantaha wixii waxaad garan weyda waad weydiinaysaa maxay annaga haween iyo bilcan noo sheegin haddaad tidhaahdid waa khalad isla weynin baa kugu jira sax ma aha marka haweenka cilmiga waa laga baran karaa waa midda labaade haweenka codkoodu cawro ma aha hadday haweenka codkooda cawro yihin miya inta guriga nebiga la yimaado gabdhaha la weydiin lahaa nebigu soo cibaadaysaa lama weydiiyeen marka haweenka codkoodu waa caadi wixii wanaagsan ay ka hadlaanna ajar bay ka helayaan dayib taana xadiidku wuu inoo faa'ideynaya waa ka qaadanayna xadiidku waxyaaluhu inoo faa'ideeyey waxaa ka mid ah waxyaalaha raaxada jasadka ah oo jasadku uu ku raaxaysto sida hurdada cuntada la cunoo kale haweenka la guursadoo kaleeto ninku reerkiis u ku raaxaysanahayo waxyaalahaasoo kaleeta niyadu hadday hagaagto oo aad u seexanaysid ilaahay dartiisa caawa soo tooso salaatuleil tuko oo iyo waxyaalaha la midka aad wax u cunaysid yaan dacfi kugu imaan oo aad cibaadada awoodi waayeen ayada laftirkeeda cunitaankaad ajar ka helaysaa cabitaankii laftirkiisiibaad ajar ka helaysaa guurka laftirkiisiibaad ajar ka helaysaa kulligood ajar baa laga wada helaya ayib taasuna waa mid ah can sacd bni abi waqaasin waxaa laga wariyay radi allahu canhu qaala wuxuu yidhi radda wuu celiyey wuu diiday rasuululaahi rasuulkii alle sala allahu calayhi wasalama calaa cuhmaana bni madcuun cuhmaankii ina madcuun madcuunaha wuxuu u diiday attabatula guurka go-idda inuu guurka iska daayo walow adina nebigu hadduu u fasixi lahaa lahu cuhmaan inuu eh, guurka ka tago lakhtasaynaa waan isdhufaani lahayno xaniyahan iska siibi lahayn adtabatulu waxaa weeye tarku nikaaxi guurka ka tegiddiisa weeye wa minhu kaa xaggiisaa qiila la yidhi maryama maryama calayhi asalaam dusheeda nabadgelya haatee albatuul maryam albatuul soo maqal maxaa nabi ciise hooyadii batuul loogu bixiyey guurkiiba iska daysa weligeed nin ma guursan weligeed nin maysan guursan xadiidku maxaa laga wadaa cuhmaan ibni madcuun meela ma xasuusataa ninkaa nin ahaa muxuu ah saxaabi nabigu la dhasha waa sax jazaak allah khayra haga ku soo mar walaasaan kuso mar siiradan ku mar waa sax nebigu la walaal ahaa lahooyuu ahaa lahooyuu ahaa waa ninkii nebigu aasi jiray soo garan oo qabrigiisa iyo calaamayn jira soo ma xasuutaan ninkaani marka wuxuu nin caabid ah wuxuu nebi allow hal cosba hal cosi baan wataa waa maxay waxaan rabaa waxa guurka la yirahda inaan iska daayo waa cibaadaysanaya qur-aankan akhrisanaya waa soomaya jihaadka idir wax guur la yidhahda iyo dumar iyo aniga nakala dah nebigu waa ka diiday sal alla alay slam may sacad ibnu abuqaas baa wuxuu leeyahy haddii loo ogolaan lahaa cuhmaan ibnu madcuun in guurka uu iska daayo adkaasaaba roonayde xaniyahaban iska jari lahayn ba annagu saan u cibaadaysano leanna qofkii haddii xaniyaha laga tumo ama laga jaro ama laga siibo haween u hawoon mahayo marra kusoo dhici mayso guurso sababto ah waxa ku xambaarahaya xaniyaha marka waa iska jari lahayd kow baan iska siin lahayn laakiin nebigu waa ka diida sal lay slm xadiidku muxuu inoo faa'ideeyey xadiidku wuxuu inoo faa'iideeyey cibaadada quluwi in lagu sameeyo inaysan sax ahayn qofku wuxuusan aqoonteeda u lahayn inuusan ku dhiiran taana xadiidkuu inoo faa'iideynaya aan ka qaadanaynaa wixii shareecadu inoo bannaysay oo raaxooyin iyo zawaaj iyo khayr oo ujeeddo wanaagsanna laga leeyahay waa lagu ogolyahay iyadana can ummi xabiibata ummi xabiiba waxaa laga wariyay magaceeda ramlana waa lagu sheegaa hindana waa lagu sheegaa ummu xabiiba binti abi sufyaan ina abi sufyaan ahayd radia allaahu canha annahaa iyadu qaalad waxay tihi yaa rasuulallahi rasuulkii allow inkax guurso ukhtii walaashay ibnata abi sufyaana ina abi sufyaan ah u fiirso umu xabiiba nebigaa qaba waa xaaskii nebiga qodobka ma la fahma markaasay waxay ku tidhi walaashay guursay ina abi sufyaan ah waa walaasheed ay isku aabba yihiina garo walaasheed ay isku aabba yihiin bay leedahay walaashay guurso qaala nabigu wuxuu yidhi gabar ducaysan soomahana walaasheed khayr la rabta walaasheed la dhalatay khayr la rabta in ayada iyo umuxabiibo isku nebigu ugu guursado qaala nabigu wuxuu yidhi awa ma jeceshahay daalika arrinkaas daalika arrinkaas oo inaan adiga walaashaa isla kiin guursado miyaa jeceshoo xiisaynaysaa fa qultu waxaan tiri nacam haa waan rabaabay tiri walaashii ila gurso aniga waabaad qabtaa walaashii guurso markaasay weliba cilladii sheegto waxay tidhi lastu ma ahi laka adiga bimukhiilatin mid kula gooni noqonaysa muxuu idiin qoray xarakeynaya halkaa bi bimukhliyatin sooma bimukhliyatin mid kula gooni noqonaysa hadeerba dumar kalaad ila qabtaaye aniga keliga ima qabtid bay tiri qodobka ma la fahma bimukhliyatin saaskood khaali waa bannaan keligayba hadda ima qabtid dumar kalaad ila qabtaa kow wa axabu man ruuxkan ugu lagu jacayl badan yahoo shaarakani ila wadaaga fii khayrin wanaag guurka nabi maxamed uu qabo maxay ku magacaabaysaa khayr inuu yahay cidda aan la ugu jeclahay oo khayr ila wadaagtana ukhtiya walaashay weeyaan bay tiri kollay haddaana keligaa nebi maxamed ku helaynin ee dumar kale aad ila qabtid waxaan ugu jeclaan lahaa maanta khayrkaa inay igala qayb qaadato dumarnimadaas oo lala guursado walaashay aabbahay dhalay tiri fa qaala rasuulullaahi rasuulkii allah wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalama inna daalikii arrinkaagaas arrinka aad sheegaysid laa yaxilu ima bannaana lii aniga gabar iyo walaasheed la islama guursan karo gabar iyo eedadeed la islama guursan karo gabar iyo habaryarteed la islama guursan karo gabar iyo hooyada islama guursan karo ma la fahmo khudbaha kolli lama ogola maxaad u in loo diiday yaa ka shawaabi kara maxaad u in loo diiday yaa waxaa loo diiday gabdhaha la isla guursado xoogaa hinaas iyo maseer iyo waxbaa ka dhexeeya soo ma ah gabar iyo walaasheed markii la isla guursado soo isnici maayaan gabar iyo hooyadeed ka waran afku isu buurahay oon laystusaynin <laughs> oo isku maseyrsan oo ay leedahay hooyaday baa odayga xala u dheelmada ama habaryartay ama eedadii ila dhalatay ama walaasha ila hooyo ah ama walaasha ila abba ah in qaraabogoysnimo meeshaa ka timaadaa la diidan yahay laakiin su-aal baa isweydiin mudan hadday ayagu yidhahdaan annagaa raalli kuwaa ah ka war afar gabdhood isku hoyo isku abba hadday ku yimaadaan ku yidhaha sheekhu faatixadan ku maran aanu guurso war hadda armaad masayrtaa maya waa nugu wallahi kitaabkan gacanta saaraynaa ma masayrayno haa annagaa raalli ku ah hadday ku yidhahdaan ka warran ma laga yeelayo sababtu waa maxay sababtu waxaa weeye ayagu ummaddaa bani aadamkaha tirada badan markii loo fiiriya maxay ka yihiin waa hal qof camal soo maa inta badan baa marka ka badan oo aan ogolayn sidaasaa marka la fiirinaya afraadda la fiirin maaye majmuuca guudbaa la eegaya la fiirinaya marka nebigu wuxuu yidhi walaalihiin ima bannaana laakiin ogow gabadha iyo walaasheed sina waa isula guursan kartaa sina isulama guursan kartid waxaad isula guursan kartaa gabadhii aad qabtay hadday kaa dhimato walaasheed waad guursan kartaa wala fahma qodobka ama la hooya ha noqoto ama la aabba ha noqoto gabadhii aad qabtay haddaad kala tagtaan oo isfurtaan walaasheed waa guursan kartaa soo qodob maaha hadday diintii ka baxdo ciyaadan bilaahi oo gaalowdo walaasheed oo muslimad waa guursan kartaa macnaha midii aad qabtay haddii ay xariggii idiin dhexeeyey uu go-o siduu doona ha ku dhaco dhimasho gaaloobid furiin ha ku dhaco tii kale waad guursan kartaa laakiin intaad tan qabtid tan kale kuma ma mehersan kartid malfon qodobka ah lama ogola inaad labadooda xarig ku jamciso hooyada iyada ka warran weligeed hooyada ma guursan kartid gabadha hooyadeed aad waxa weeyaan gabadhan aad heeraysatay oo aad qabtay oo xaaska kuu noqotay hooyada xataa gabadhi haddaa kala tagtaan xataa gabadhi hadday kaa dhimato weligeed hooyadeed ma guursan karti maxram bay kuu tahay weligeed xataa gabadhi haddaad kala tagtaan isu keenkeetay khalaas marka waa jooji hawshaa nabigu wuxuu yidhi ima bannaana qaalat waxay tihi markuu yidhi nebigu ima banaana innaa annaga haweenka ah nuxadadu waxaa naloku sheekayaa nuxnuxoo magaalada dhex maraysa annaka adigu nebi maxamedow turiiddu inaad doonaysid antankixa inaad guursatid binta abisalama saxaabiga abi salama la yidhaahdo gabadhii uu dhalay inaad guursataaba magaalada ku dhex jirto waad rabti inaad guursatid abi salama iyo nebigu waxay soo ahayn yaa garanaya salama iyo nebigu waxay soo ahaayeen ya ya gar sheega abu salama iyo nebigu waxay soo ahaayeen waa soo marra marar badan baa weliba sheegna waa walaalo ayaguna sida cumaan ibnu cafaan cumaan ibnu madcuudka hadda soo maraynay iyo nebigu ay naas u wada nuugeen bay abu salama iyo nebiguna naas u wada nuugeen maxay marka wada noqdeen walaalo gabadha ina abu salama a ah marka nebigu muxuu u yahay marka adeer buu u yahay waxaa intaa ku darsataa abu salamahan xaaskii uu ka dhinto umu salamaana nebigaa qaba marka umu xabiiba maxay leedahay gabadhan yaroo ina abu salama ahee gashaantida ah ee hooyadeed aad qabtid baaba magaalada waxaa ku dhex jirtay inaad guursan rabtide eh. maxaad walaashay ku diidi walaashay guurso may walaashaa ima banaana eh, tan aad adeerka u tahay oo walaalkaa dhalay oo xaaskaagu dhashayba waa adiga guursan rabo la sheegay saasuu yidhi marka saasay ku tiri binta abisala marka saas qaalat waxay tidhi qultu waxaa qaala nebigu wuxuu yidhi binta umi salama ma umi salama gabadheeda gabadhaa sheegayso ad leedahay oad guursan rabtaa mayna umu salamaad oo xaaskaygu dhashay qaalat waxay tihi qoltu waxay nacam haa gabadhaasaa magaalada ku jirta inaad waayahan aad rabto inaad guursatid fa qaala wuxuu yidhi innahaa iyadu ina abisalama low lam takun xataa haddaysan ahaan lahayn fii rabiibatii dhabtayda mid kusoo korto anigu aan soo koriyey rabiibatii eh, rabiibatii midii kusoo kortay fii xijrii dhabtayda maa xallat ima bannaanaateen lii aniga innahaa ayadu waa ina umi salama ama ina abisalama waa isku mid eh labnatu akhii walaalkay gabadhiisa weeye min aradaacati xagga nuugmada igula walaaloobay ninkii naaska aan ku wadanuugnay eh, wadanuugnay o aan ku walaalownay ninkaasaa dhalay ardacatnii waxa i nuujisay aniga iyo wa abaasalamata abaasalama huwaybatu huwaybat falaa tucridanna ha ii soo bandhigina calaya dushayda banaatikuna gabdhihiinna xaasaska ah, xaasaska xaasas badan oo wuxuu qaba garooba ah oo qaarkood caruur ah ay haystaan dad kale ay usoo dhaleen caruurta idinku aad dhasheene gabdhaha oo haqaangaaray aniga ha isoo bandhigina walaa akhawaati gabdhaha walaalihiinana ha isoo bandhigina midkoodna ima bannaana qaala curwatu curwa wuxuu yidhi wa huwaybatu huwayba mawlaatun mid la xoreeyey weeyaan oo liabiilahbin abiilahab u sugnaatay actaqa abulahab wuu xoreeyaa haa ayada abulahab ayaa xoreeyey baa waxay qoraan kaana abulahabin actaqaha abulahab baa xoreeyey fa ardacat way nuujisay annabiya nebiga sala allah aleyh wasalam falamaa goortii maata uu dhintay abulahabin abulahab markuu dhintay ra'aa waxaa arkay hu abulahab bacdu ahlihi qoyskiisa qaar ka mid ah waxay manaam ku arkeen bishari xiibatin arrintii ugu shar badnayd bishari xiibatin bishari xaalin xaalad qof bani aadama uu ku arko xaaladdii ugu foolxumayd baa ninkii lagu riyoodo asagoo ku sugan oo cadaaban fa qaala wuxuu ku yidhi dadkii baa waxay ku yidhahdeen manaanka ku arkay lahu asaga maadaa maxaybaad laqiyta la kulantay abulahabow niyow riyan kugu arkee maxaad la kulanta qaala abulahab wuxuu yidhi lam alqa lama kulmin bacdakum gadaashiinna khayran wax wanaaga ilaa maalinkaa dhintay ilaa yowmina haadaa wax khayra lama kulmin biyo cadab baan ku dhex jira hayra annii laakiin aniga suqiitu waa la i waraabiye fii haadihi tan suulkaas wax la eg busaa u tilmaamo bicitaaqatii xorayntayda huwaybata huwaybe aan xoreeye xorayntii aan huwaybe xoreeye sababkeed baa intaa in la dhan waxa weeyaan laygu waraabiyey alxiibatu alxaalatu xaaladdi weeye bikasri lxaa'i xaada la dhigo xadiidkani wuxuu inoo faa'iideynayaa dhowr qodob koow waxaa ka mid ah gabdhaha maxramka isu oho maxaarimta ah in la isla guursadaa waa xaaraam maxaa gabdhaha ka mid aynu ah nidhi laba gabdhoodoo walaalaa kow gabar iyo habaryarteed gabar iyo eedadeed gabar iyo hooyadeed ma la fahmin gabdhaha noocaasu waa xaaraam in la isla guursado ayib oo nikaax lagu jamciyo gabadha rabiibada loo yaqaanaa rabaa'ibukum laati qur-aanka sukumi arag rabiibada waxa weeye waa gabar adugu aadan dhalin hooyadeedna aad qabtid ma la fahmo adugu maadan dhalin laakiin hooyadeed baad qabtaa maxaad u taha sheega gabadhaas ninkaas wuxuu u yahay adeer baa la yihahdaa hm, adeer aabbana waa la iska yihahdaa soomaalida waxay yidhahdaan hooyadii ninkii guursadaba waa adeerkay ha hooyadii ninkii guursadaba waa adeerkay ninbaa hooyadaa qabay aan aabbaha ahayn wuu ka dhinta ama wuu fura asagu muxuu ku ahaa adeer soo maaha mid kale haddana guursaday isna muxuu ku yahay adeer ku kale haddana guursaday isna muxuu ku yahay adeer buu kuu yahay marka taas waa mid haweenaydu ilmaha ay nuujiso hooyay u taha xataa haddaysan dhalin qodobkaas ku baraaruga gabdhaha soomaliya inta badan waxaa laga yaaba khaladaad badan inay ku dhacaan waxaa laga yaabaa laba gabdhood baa isla degaysa labadaba waa umulo gabadhii dan baad ku imaan karta suuqay aadaysaa meel walaala ilmahan iisii hay way tegeen marka ilma yarkabaa ku oohaya naaska jaqsiinaysa caanay siinaysa mar labaad bay uga tegeen caanay siin mar ilmahan maalin walba ku nuugaya hooyaad u noqota sidaa awgeed kama xijaabanaysid ogow tii gabadhi waaga aan wada degana kii yarka aan nuujiy ha kaa nuujisay soo garan maysid hooyadii baad noqota ilmahaagu maxram bay u yihiin ma guursan karaan hadhow ilmihii markii waa weynaadaan walaale waagii dariska waataan ahayni xoogaa lacagana waa haystahay kii yaraa waagii aan dhalay soo garan maysaha gabadhii iisi aan isu guurinne maxaa la isu guriya waaba walaalee isku naas bay wada nuugeen arrimaha waa in la iska ilaaliya marka ilmaha hala nuujiya sax gabdhaha dariska ha iscaawiyaan ilmaha ha nuujiyeen laakiin maxramnimaa meesha ka imaanaysa ma la fahmo qodobkaa maxramnimaa ka imaanaysa ilmihii noocaasa ah wiil hadduu yahay ka xijaaban maysid gabarh hadduu yahay kaa xijaaban mayso waa kaas ninka xataa adiga ku qabay ilmahaas aabba camal buu u noqonayaa maxram buu u yahay marka sidaa ha lagu baraarugo xadiidku wuxuu kaloo inoo faa'iidayo on ka qaadanaynaa ina abi salama laba cilaa jirtay ousan nebigu midna ku guursan karin oo xadiidka ku sugan ina abu salama ama ina ummi salama labada cillayaa garanaya xadiidkay ku suganta midi waxa weeye sheega laba sababood baa jirta mid walaalkiisa dhalay oo adeer buu u yahaa saa kuma guursan karo midda labaadna hooyo xaasku qabaa xaasku qabaa dhashay soo laba qodob maaha marka wuxuu leeyahay xataa haddaanan hooyadeedba qabi lahaynba eema xalaal noqoteen b hadda hooyadeed baaban qabaaba gabadhii hooyadeed baan qabaay laakiin xataa haddaan hooyadeed qabi lahayn oon anugu soo korin lahayn ee ma xalaal noqoteen sabab walaalkay baa dhalay bu sal alay wasalam walaalkay ayaa dhalay qaybtan ku saabsan abujahl abulahab in riya lagu arkayo dacfi baa ku jira iyo irsaal xaafid ibnu xajarna fatxubaariga ayuu ku baraarujiyey raxmatullaahi calayh sidaasuu ku cadeeyey can abi hurayrata waxaa laga wariyay waxaa dareemaysaa gabdhaha ummahaadka muminiinta iyo xaasaskii nabiga sal ly slm say khayrka isula jeclaadeen xasadku kuma badnayn iyo waxyaalaha noocaas xataa hadday isku masayraan ayagoo isku masayraya mararka qaarkood isku boodahayo la isla wada qabay oo nebigu kala celinahayay haddana dad isku qalbi fura maysa markaba heshiinaya wixii waa ilooba khayrka iyo diinta ku badnayd innaga laakiin waxaa laga yaabaa in la isdilo toorey la isgeliyo midi la isgeliyo la dagaalamo la kala go'o waxyaalaha qaarkaasoo kaletaana waxay ku tusinaysaa qilatu tadayun iyo waxa weeyaan inaan qofka diinta aysan caabinaynin waana khata arrinkaasu arrinkaasu khalad weeye can abi hurayrata waxaa laga wariyay radiallaahu canhuma culimmadu waxay isweydiiyaan laba gabdhoodoo walaalaa lama wada guursan kara sooma inaan odhan haddii laba gabdhoodoo walaalaa mid baad qabti markaasaa dagaal dhacay gabar addoonaha lagu soo qabto show gabadhan addoontaha lasoo qabtay tan aad qabtid walaasheed waay waana gaal haddii qanimooyinkii la qaybsado oo addoommadii la qaybsado ay qayb ahaan kugu soo aado gabadhan dumaashidaaya xaggana gaasha oo gacanta kuu soo gashay walaasheedna aad qabtid ma reeraysan kartaa ayadana maya lama reeraysan karo can abi hurayrata waxaa laga wariyay radi allaahu canhu qaala wuxuu yidhi qaala rasuulullahi rasuulkii allah wuxuu yidhi sala allahu caleyhi wasalam laa yujmacu lama kulmiyo bayna almar'ati haweenayda iyo wa cammatihaa eeddadeed walaa bayna almar'ati haweenayda iyo wakhaalatihaa habaryarteed guur laguma kulmin karo meel isuguma imaan karaa lagama wado ma qadayn karaan ma seexan karaa maan waxaa laga hadlay waxa weye laa yujmacu guur la isuguma keeni karo laakiin midda mar waad guursan kartaa maxaa laga wadaa mid haddaad qabtay oo ay kaa dhimatay habaryarteed guursan kartaa gabar baad qabtay way kaa dhimatay walaasheed oo guursan karta laakiin inaad labadiiba isla qabto meel kuu deganaadaan laba gabdhoodoo walaalo ah ama gabar iyo habaryarteed ama gabar iyo eedadeed ama gabar iyo hooyadeed xaaraam maqdaca wey lama ogola ilma adeerka ka warran laba gabdhoodoo ilma adeera waa caadi kuwaas wax dhiba maleh laba gabdhoodoo ilma abtiya ka warran waa caadi waa la wada guursan karaa laba gabdhoodoo ilma habreed ah mushkila male waa caadi can cuqbata bni caamirin waxaa laga wariyay radi allahu canhu qaala wuxuu yidhi qaala rasuulullaahi rasuulkii allah wuxuu yidhi sala allahu aleyhi wasalam axaqu shuruudi shuruuda midda ugu mudnaan badan an tuufuu inaad oofisaan bihi asaga maa kii weeye istaxlaltum aad ku banaysateen bihi asaga alfuruuja farjiyaalka maxaa laga wadaa waxaa laga wadaa gabdhaha marka la guursanayo soo wax meher la yidhahdo looma magacaabo meherku waa manfac xoola ah intuu doonaya halla ekaado boqol kunoo dollar buu noqon karaa boqol shilina waa noqon karaa kenya mani ah kun shilin buu hadda labada qof say ku heshiiyaan inuu yar yahay baana barako badan sida nebigu sheegay sal lla lay oo gabadhu inay guurkeeda iyo nolosheedu barakaysantahay waxaa lagu ogaadaa riximkeedu rixim barakaysan inuu yahay oo gabar dhalmo badan ay taho mar walba dhasha kow mu-anadeeda iyo masaariifteeduna ay yar tahay guurkeeduna uu fudud yahay saddexdaa waxyaalood gabadha laga helo gabar barakaysan buu nebigu ku sheegay sal alay wasalam laakiin saddexdaa gabadha laga waayo dhali mayso meherkeedana wax ka qaalisan lama arko biilkeeda iyo nolosheedana kaalay toddoba beri marki la joogo gurigu waa maran yahay waxa weye taasoo kale waxa weye barako badan ma leh barako badan ma leh marka waxaa laga wadaa meherka waa xaq ay gabadhu iska leedahay gabadhana iyadoo gurigooda joogtaad guursatay farjigeeda maxaad ku xalaalayshato ugu galmootoo sariirta ugu tagtay waa meherka la magacooday ha ka gelin hadal waxa ugu muhiimsan oo la fuliya waa waxaa soomaalida itixaan waxay ku yihiin dayn mehera isku qabaan gabadha waa la meherinahayaa waagii hadhow la kala tegahayo bayleeda meherkayga isii oo adeeru intaas toban konton sana isqabeen maxay intaa daynta ugu lahay waa khalad weeye dhib male meherku ansaxaya laakiin ayaga laftirkooda hadi hadii la yihahdo meher baa lain siinaya waxay leeyihin maanaad meher isiinaysaa oo miyaad ifuraysaa war maahana waa xaqaad adigu igu leedahay oo ilaahay baa igu kaa saaray oo waajib bay igu tahay oo xaqaaga qaado mayo awalba inaadan jeclayn waa ku garanahay wax kalena waxaad ugu tukmaysaa u dheer saad igu furi lahayd war ma aha nin baa igu yiri aniga ii sheegay gabaraan isku fiicannaho o isjeclayn baan maalin waxaan ku idhi laba boqoloo dollaraan ku mehersadaybi waa horay ah markaasaan maalinkii dambe anoo labadii boqol u wado isla quman oo islehabi reerkaagii aad u ixsaansamaysid baan keena si kastaa la yeelay oo si kastaa la yeelay nag gabadh waa lagu kari waayey waa horba ninkaan inacay tir ninka masaaka aniga labada boqol ii kiilo meherka ahayd war maya waa xaqu kuu leeyahay nag markii dambe waxay gaartay la furo gabadhi sidii lagu fura war adugu si marka gabdhaha heerkaa waxaa gaarsiiya waa ragga waa khalad gabadha meherkeeda haddaad u awoodid maalin kale meheryaba sii ha ku shaqaysato ciday doonta ha siisato waxay farjigeeda aad ku xalaashato caawa aad kula aqalgelaysid waxa ugu munaasabsan inaad fulisaan waa waxaas marka masaladaas waa masale muhiimadeeda leh ilahay cajaaibkiisa waxaa ka mid ah gabadha iyo ninka markay isguursanayaan baahida ay iyagu guurka ninkan inay guursato u qabta iyo tu u qaba dhan badan marka laga fuliyo caqligeena waa isku mid gabadhaa nin bay u baahan tahay ay shahwadeeda ku gudato oo gogo la seexato asna waa u baahan yahay soo waxay u wada baahan yihin maaha waa sibanta kow caruur bay u baahan tahay asna waa u baahan yahay labo saddex wehel bay u baahan tahay gurigaa in la isweheshado gabadhu gurigoodii bay kasoo tagtay cid ay weheshato asna waa u baahan yahay saddexdaasba waan u sibannahay anna meher ima weydiin kartid anna meher kuma weydiinaya maadaabaan baahida u wada simannahaye masaariif ima weydiin kartid guri kale ka bixi ma oran kartid ama wada shaqaysan sawaaxiliga somida arag ayana marba ayana waxaa laga yaaba guri kelidiisa bixinaysaa asaguna masaariiftu keenahaya waxa la yidhahda meher baan ku siinahaya masaarif ma jirto gaalada somida arag waa la isla shaqaynaya maanta waxay soo shaqayso asna soo shaqeeyo waa kaas reerku saas ku dhisan yihi laakiin islaamku waxa weeye adiga ninkaah gabadha guursaday oo gabadhaana isku weysada isku dhowrateen ood isku asturantihiin oo baahidiinu ay siman tahay adaa waxaa lagaa rabaa meherkeeda kow adigu meher ma lihid ninkaa meher ma labo war anigaba waxa gabadhan waa isla kulan oo aba waa ii intifaac maaya meher baa lagaa rabaa labo masaariif masaariif ma la yaqaana waa biilka gabadha biilkeedii maanta intee kugu filan qada ahaan iyo cashaan adaa lagaa rabaa labo waxaa jira waxa la yidhaahdo marasho marasho waa maxay maryaheeda iyo labiskeeda kulli aday ku saaran yihiin saddex ama afar waxaa lagaa rabaa maskan maskanku waa maxay meeshay degi lahayd adaa lagaa rabaa afartuba aday waajib kugu yihin milyan dheer hadday tahay bilyanis lacaga hadday leedahay adiguna soddon kun oo kenya manya aad mushaar u qaadatid intaba adaa lagaa rabaa ma la fahmo laakiin ayadana maxaa laga rabaa waajib waxa ku a ah ninkeeda inay adeecto gurigaa ilinkiisa kama bixi karta hadduu yidhaahdo ma bixi karto lan asagaba intaanu mas-uuliyada hadii la saaray so in asagana wax la siiya ma aha cid uusan raalli ka ahayn gurigiisa ma soo gelin karto Ah, abaay haybla iyo iskuul baan dhigan jiray iyo saaxiib baan nahay iyo waxaaso dhan ma jirto hadduu ku yidhaahdo ninka ku qabaa gurigayga cidaana raalli ka ahayn ha iga keeni waa inaad uga dambaysa yaad raalli ka ahayn yaad raalli ka tahay waxyaalahaas hadduu u baahdo xataa iyadoo sooman haduu u bahdo yira waa kuu baahna soonkan kaa jebinhaya waa inay yeesho calaa ra'si walcayn diyaar baan aha waa inay tirahdo ma diidi karto sababtoo ah asagaba xuquuq badan baa la saaro maaliya soo ma aha waa sidaas marka waa inay ateecdo weliba ateecaddeesay ateecday jannaday ku gelaysaa ma in wax waxay ku liidan tahay jannada ilahay bay ku galaysaa inay adeecto hadday laakiin diiddo naashida noqoto orgaba ah oo qaylinayso oo la dagaalamayso oo xangaruufanayso oo toorray ula soo baxayso kuwa qaarkood baaba dadka gubahayo siliid u karkarinahayaba de waa iyada daalimada markaas ayib can cabdilaahi bni cumara waxaa laga wariyay radia allaahu canhuma anna rasuulallaahi rasuulka alla sala allahu calayhi wasalama nahaa wuxuu reebay can ishikaari guurka shikaarka loo yaqaan guurkan guur aynu inta badan naqaana maaha tafsiirkiisa bal u fiirsada shiqaarka washikaaru shiqaarku an yusawija waa inuu guuriyo alrajulu ninku ibnatahu gabadhiisuu nin kale u guurinaya bal xadiidkan u fiirsadaa sida loo fasirayo waa dhaqan jaahiliya oo jiri jiray islaamkan ula dagaalamay nin baad gabadhaada u guurinaysaa maxaad laakiin ugu guurin calaa an yusawijahu asaguna inuu u guuriyo ibnatahu gabadhiisa walxaa laysa baynahumaa labadaa dhexdoodan uusan ahayn asadaaqu meher meherkaasoo xaq gabadhu ay leeyihiin ma aha laba nin baa isu imaanaysa kana gabar baa u joogta inan ah kana gabar inan ujoogta markaasu xudanihi hooyaa dheh inaan guursadaan rabaa adigana gabar baa kuu joogta adna dayday baato waa ku ogaho naagadoon baata waxaan rabaa gabadhaydaan kuu guurinayaaye adiguna tayda ii guuri wax meher la yidhahdaan iyoyna isweydiin waa la feermaynaya gabadhii ninkaa islaameed baad guursan adna tanaad guursan gabdhihiina meeshii midkoodna xuquuqkuma leh nikaaxaasaa waxaa loo yaqaanaa ashikaar shareecadu waa xarimta lama ogola meherkan aabe iyo hooya midna iskamale yaa iska leh gabadha la guursanayo qodobka ma la fahma sida owgeed shiqaarku culummadu qaar baa waxay yidhahdaan asalka kelmaddaas waxa weeye min shaqara alkalbu idaa rafaca rijlahu liyabuula eygu markuu kaajayo soo inuu saa u qaado midaan arag soo saa uma u qaado asalka kelmada shiqaarka taasaa loo yaqaan eygu markuu kaajayo lugta saa u qaado guurka noocaanoo jaahiliga la aqoon jiray maxaa shiqaar loogu bixiye shiqaar waxaa loogu bixiyey waxay culimmadu leeyihiin macnaheedu waxa weeye tusaale ahaan ninkan aad gabadha u guuranaysid baad waxaad ku leedahaa gabadhayda lugteeda ma taaban kartid ilaa adigu taada lugteeda aan taabto macnaheed waxa gabadhaada ilaa aan reeraysto adna tayda ma reeraysan kartid meher ka warran isma weydiin karno ayaga marka labadoodaa raaxaysanaya gabdhihii laakiin xuquuqday lahaayona meher meeshay ka baxda lama ogola shareecada islaamku si haweenka xaqooda u ilaalisa sooma jeedin laguma ciyaari karo lama iibsan karo gabadhaada keliya ma aha baa soo gelaysa habaryarta eedada inaad ninka ku tira habaryartii baan kuu guuranaya habaryartaa ii guuri eedadii baan kuu guuranaya eedadaa ii guuri haddii tusaale ahaan adiga walaasha ama aniga gabadhayda nin kale hadday ku qanacdo oo tidhahdo ninkaasaan guursanaya anigana midka tii u dhalay ay igu qanacdo mushkila male taas waa wax caadi waa wax qanacada qofka ka turjumaya moogtaha lakin waxa la dilaya gabdhihii in lalqunjabaaro awood loo sheegto racna ayaa ninkaas la yihahda ayadana nay raac ninkaas lagu yihahda khalaas meher aaba ka waran meher maxaa tahay anaaba waxa weeyaan gabadhiisi ka guursadae soo duca ma rabti soco miskiin xaal gabadheedi gabarnimadeeda lagu reerayso reer gabarnimadeedi ku weyday oo maalin walbata loo reeraysanhaya meherna ma ay taasaa la diidan marka nahaa cani shikaari guurka noocaasoo shikaarka oo isdhaafsashada ah waxa weeyaan isi aan kusiiya ah waa waa waa la reebay can caliyi bni abi aalib waxaa laga wariyay radia allaahu canhu ana nabiya sala allahu calayhi wasalama nahaa wuu reebay can nikaaxi lmutcati raaxaysiga guurkiisii yooma khaybara maalinkii khaybar kow iyo wa can luxuumi lxumuri dameeraha hilibkooda dameerihii al ahliyati ee la dhaqanayo dadku ay dhaqanayeen laba masaloo labaduba ay xaaraam yihiin ayuu xadiidku ka warramaya waa maxay nikaaxulmutca nikaax la odhan jiray waagii hore wuu jiri jiray ka bacdina waa la xarima alimaamu nawowi wuxuu leeyahay nikaaxa noocaasoo nikaaxu loo yaqaano mutca wuxuu leeyahay maraaxil buu soo mara oo waa maxay wuxuu leeyahay waagii horeeto xalaal buu ahaa xalaal buu ahaa buu yidhi intii khaybar ka horraysay horta waa maxay nikaxulmutca nikaxulmutca waxa weeye magaalada nairobi baad caawa imaanaysaa toban beri baad rabtaa inaad joogtay toban beri bes baa tusaale ahaan waa tusaale kuu qorshaysan zinana waad ka baqaysaa iyo xaaraan gabar baad u timid oo waxaad ku tira dhagayso inaan ku guursadaan rabaa toban beri baana ku qabaya intaan magaaladaa joogo nairobi markaan ka tagana waa ku furhaya waayahay bay ku tiri tobankaa beri markay dhammaatana magaaladaad ka baxaysa waana furantaa gabadhii guur noocaasu ahaan jira marka waaga horeeto mala faham gobolka waa iska raaxaysana wuu iska tegin haddana muqdisho uu ka degahaya toban beri uu mid kale ku qabahaya wuu furahaya wuu ka degahaya uganda uu ka degahaya toban beri uu mid qabin wax noocaasoo kaleu ahaan jira waaga hore marka waxaa badnaa raggu inay safraan oo jihaadka aadaan oo laga yaaba sanawaad reerahooda inay ka maqnaadaan waa loo fududeeyey khaybar wixii ka horreeyay marka arrinkaasu xalaal bu ah wuu bannaana kow maalinkii khaybar markii la gaaray ayaa la xarima waa la joojiyey waa labo haddana waa la banneeyey yowmulfatxi sanadkii sideedaadoo nabigu uuma ka furtay haddana waa la xarimay maalinkaa wixii ka dambeeyey saddex maalmood ilaa qiyaami saacatina guurkaas waa xaraam lama samayn karo ma la fahmo waana guur kasta oo muddo leh toban maalmood baa hadda tusaaleeyey haddaad tiraha gabadha toban sano isqabayna ama afar sano sida dowladaha lagu muddeeyo madaxweynaha afar sano soo lama doorto gabadha haddaa ku tirahda afar sanaan ku qabaya sanadka shanaadna waa kaa tashanahaya ayana ay haya ku tirahdo sidaa isku guursataan xaraam wey guurkan guur mustaqbal laga leeyahay waa inay noqoto aduguna gabadha mustaqbalaad ka leedahay ayana mustaqbal ay kaa leedahay ilaahu markaad laba maalmood isqabtaan baad isku dhacdaan waxaad ogeydeen maaha ku tala gasheen oo aad kala tagtaan waxaa la diidan yaha waa wax marka horeba shardi lagu gelayo xaaraam weeye marka lama ogola masalada labaad waxaa weeye dameeraha hilibkooda dameeruhu waa labo dameerka dameer farowga loo yaqaano duurka joogo duurjoogta asaga waa xalaal hilibkiis la cuni karaa laakiin dameerkan caadiga ah oo magaalada lagu dhaqo sooma taqaanaan alaabta la saarto sanka weyn kaa asaga waa xaaraam kaas waa xaaraam maxaa loo xaaraantinimeeyey waa najaas hilibkiisu lamana cuni karo lamana cuni karo culamada qaar baa waxaa loo xaaraantinimeeyey gaadiidka markaa la fuulu ahaayo dee haddii la odhan lahaa xalaal buu idin yahay inta la wada baraysta hilibkiisa laga dhargi lahaa gaadiidna waa la waayi lagu dagaalamo taas ma jirto taasi ma jirto xaaraam weeye lamana ogola can abi hurayrata waxaa laga wariyay radia allaahu canhu qaala wuxuu yidhi laa tunkaxu lama guursado al ayimu gabadha garoobka ah lama guurin karo xataa tusta'mara ilaa amar la weydiiyo walaa tunkaxu lama guuriyo albikru gabadha bikaaradaha ee gashaantidaha inanta ah xataa tusta'dana ilaa idan la weydiiyo qaaluu waxay yidhahdeen yaa rasuulallaahi rasuulkai allow fa kayfa sidee buu ahaaday idnuhaa gabadhan gashaantidaha inantaha inankeedu idankeedu qaala wuxuu yidhi an taskuta inay aamusta waay xadiidkani wuxuu ka hadlayaa haweenka la guursadaa laba unbay u qaybsamaan inay gabadha la guursanaya gabar gashaantiya ay tahay oon weligeed lasoo guursano gabarnimadeedii caadi tahay iyo gabar garoobo reer soo martay inay tahay haddii gabadhii la guurinahayo gabadha garoobka ee carmaliga aha horay rag usoo aragtay oo usoo guursatay oo ilbaxa waxaa la odhanayaa haye amar ma ku bixinaysaa in la guuguuriyo waxay leedahay amar baan ku bixiyey waad amrantihiina iguuriye ayaa saasa laga amarkeedaasaa lagu shaqaynaya hadday tidhahdo diyaar maahi lama yeelay sababta waa qof waayo araga way ka fakeri kartaa laakiin gabadho gabar gashaantiya hadday tahy walow habadaa weynaato soddon jir ha noqoto marba haddaysan reer iyo rag la dhaqanka aysan aqoonin ayada amar la weydiin maayo amar iyo waxaa kala jira istiidaan istidaanku waxa weeye in lagu guuriya see u aragtaa ah, ninkaana ku soo doonay in lagu guuriya see u aragtaa baa la weydiinaya laakiin taas maxay ahayd amar bay bixinaysaa ma lagu guuriya ha ha guuriyo hadday inantu tiraahdo inanta marka maxaa lagu yaqaanaa waa iska xishoonaysaa marka nebigu wuxu yidhi idankeedu waa inay aamusto inay aamusto soo ma ahayn gabadhii markii la yidhi ha lagu guuriya hadday oyda ka war af labadiiba yeertaba wabaa talo ma farxaddii la oysaa guurkay ku faraxsan tahay ma qaracan baayo ma guurkay ka xuntay lama oga maxaa xal ah culummada qaar baa waxay yidhaahdeen ilinta ka socotaa la taabanahaya hadday tahay ilin qabow oo baraf ah way faraxsantaho ninka hala ii guuriyo weyaan guurkay rabtaaye yaan laga inkaar galbasa inaha loo guuriyo haddii laakiin ilinta ka socotaa ay tahay ilin kulul waa qaracan gabadhaas yaa laga inkaar galabsan bay yidhahdeen halkaasay mariyeen marka culummada qaarku waa iska ijtihaad culummada jumhuurtu waxay qabaan inay aamustaa la yidhi soomaha idankeedu hadday hadasho inta layidhah gabarhaysee waragtaa in luu guuriyo wax dhiba uma arka hadday tirahdoo hadasho waa caadi ibnu xasam wuxuu leeyahy hadday tirahdo hala i guuriyo iyadoo bikaaraho gashaanti ah wax loo guurinaya lama arka bi marka waa iska ijtihaad khaldan weeye taasu sax ma ah marka macnaheedu waxa weeye gabdhaha inaan la khasbin ka waran gabadhaada oo yar ama la guurin kartaayo gashaanti ah, adoon la tashan xataa ha waad guurin kartaa waalid ahaan laakiin markaad u sheegto tirahda aaba waan ku guuriyo ninkaasaan kuu guuriya ayana isan ogeyn hadday ku qanacdo tirahda aaba ciddaad ii doortay waan doortay khayr wey laakiin hadduusan ninkaa kula qumanayn oo aad diidyadu oon ku qanacsanayn laguma khasbi karo gabadha haddii la qabana khasab laguma qabi karo haddii la guurinayana khasab laguma guurin karo iyo muquuqin haddii khasab lagu guuriyana ayadaa khiyaarle maxkamad bay tegin waa iska fasakhaysa ma la fahmo qodobkaa iska fasakhaysa sidaasaa la samaynaya marka marka saasaa la rabaa waa in idan labada gabdhoodba la weydiiyo can caaishata radiallaahu canha qaalat waxay tidhi hadda la iska albaxayo dee waxaa weeye gabdhuhu waxaa laga yaabaa ama waalidkeedoo kalea weydiinaya ama walaalkeedoo kaleeto ninkaasaa lagu guurinaya se u aragta garoob iyo inanba hadda waa waa waa la ilbax marka mushkilo maleh mushkilo maleh marka daliilku wuxuu u yahaa gabadha gashaantida idankeedu waa inay aamusto waa inay aamusto meeshii marka waxaa kaloo ka soo baxaaya weli baa laga rabaa gabadha inuu guuriyo gabdhaha meelaha lagu meherxada hayo qodbasirada iyo wax loo yaqano waa in la iska daayo gabadha muslimaddahay sharaf bay leedahay sharafteeda waxaa ka mid ah kow haddii la shukaansanayo gurigeeda in lagu shukaansado gabar inta loo yeerto imise gabdhadu inta badan baraha bulshadaas kumid artan gabar intan in u yeerto meel ku dilay oo kala gooyo somida arag ayagaa khaladka iska leh khaladka waxay ku leedahay ninkii dankaa leh gurigaaga ha kugu yimaado kursi halkaa ha loo dhigo shaah iyo kafey ha loo kariyo minanku minankaaga weeye tafadal ha la yidhaha tafadal khalaas hadduu dankaa leeyahay ha ku arko hadduu kugu qanco isguursada laakiin makhaayadaan ka caweynayna iyo meelaan iska warwareegaynaa iyo sawiraan isla soo gelaynaa iyo safaraan isla gelaynaa iyo waxa weeyaan habeenkii jacaylka adduunka ka jira iyo waa ciyaar suuqnimo wey waxaasoo kaleeto ciyaar suuqnimo waa in la iska ilaaliyo waddankaana fasaad badan baa ka jira gabdhaha muslimaadka waa inay dadaalaan nin kastoo gabar ay la dhalatayna waa inuu walaashiis xil iska saaro cifadeeda ilaaliyo dhowrsoonadeeda ilaaliyo wanaageeda ku dadaalo khalaas can caaishata waxaa laga wariyay radi allahu canha qaalat waxay tihi jaa-at waxaa timid imra'atu rufaacata ninka rifaaca loo yaqaano xaaskiisii alquradiyi ee reer bani qurayda ila nabiyi nebigu u timid sal alla alay slm waa gabar nabigay u timi fa qaalat waxay tidhi kuntu waxaan ahaan jiray cinda rifaacat alquradiyi ninka rifaaca loo yaqaano ayaa iqabi jiray tiri ninkaas naxaasuu ahaan jiray fadallaqanii wuu ifura koow fa wuu gooyay dalaaqii dalaaqaygana hal xaba kama soo rogin waa i dhameeyey soomaalidu waxay dhahan saddexdaada iyo suubiskaaga haa ifur markay tirahdo saddexdaada iyo suubiskaagaad qabtaa saddexda la gelayae bal suubiskana maxay t macnaha waxba yana isugu soo noqon weye marka fabatta dalaaqii dalqadaydiibuu gooyadoo hal xabana isuma kayaharsano iskuma noqon karo kow fa tasawajtu waxaan guursaday bacdahu gadaasiisa cabdiraxmaan ibna zabiir zabiir weeye halkaa zubayr ma aha cabdiraxmaan ibna zabiir ayaan guursaday tiri nin labaad bay qabtaa hadda soo maaha wa innamaa macahu la jirankiisana waxaa ahaaday mila hudbati thawbi marada fiideedoo kale wuxuu wataabay tiri nin ugu filan oo gogasha ugu qancinaya maahane marada caaraddeedoo kale waxoo jilicsan buu wataa kow fatabasama wuu qoslay rasuululahi sal ly slm weliba waa dhoolla caddayn uu dhoolla caddeeyey wa qaala wuxuuna yidhi aturiidiina ma waxaad doonaysaa an tarjicii inaad ku noqotid ilaa rifaaca waa ku fahmay ninka horaa rabtaa sooma habki waxaad ninkaan islaameed u jaa'ifaynaysaa waxaa uga sheegaysaa o leeda maruu wataa iyo calal buu wataa ninka horaad rabtaa laa maya biyu nebigu sal ly slam nebigaa diido gaashaanka u daruuray xataa taduuqii ilaa aad dhadhamisid cusaylatahu malabkiisa yarka ah saasuu ku yidhi marka wayaduuqa asna uu dhadhamiyo cusaylataka malabyarowgaaga ilaa ay sidaasu dhacdo ninkii hore kuma noqon karti qaalat waxay tidhi wa abuubakrin abuubakarna cindahu nebiga agtiisu ku sugnaa sal alla aleyh wasalam markay gabadhu sidaan u hadlayso abuubakar baa ag fadhiyo nin oday ah waana qof dumar waxaasa u hadlaysee garo wa khaalid ibnu saciidin khaalid ibnu saciid ninka loo yaqaanana bilbaabi albaabku taagan yahayo yantadiru wuxuu sugayaa an yu'dana in loo idmo lahu asaga nin baa albaabkii nabiga taaganoo raba inuu soo gala oo khaalid ibnu saciid loo yaqaano abubakarna nebigu ag fadhiya fanaadaa wuu dhawaaqay ninkii khaalid ahaa intuu adkaysan waayey yaa abaa bakrin war yaa abuubakarow alaa tasmacu miyaadan maqlaynin ilaa haadihi haweeneyd middaan ayada ah haweenayda ah maa waxaa tajharu ay kula dhawaaqaysa bihi asaga cinda rasuulilahi rasuulka ala agti sal lay slam war naagtan dhaqanka xuno nabiga waxaa u sheegaysa naga qaba bu naag ninkeeda xubintiisa taranka iyo cawradiisa ka hadlaysoole ninkayga maradiis mara war naga aamusi bu waxaaska wada laakiin nebigu dan kama gelin sal alla alay meesha xuquuq baa taalla inay gabadhu xishootana waa masalo xaqeeda inay raadsatana waa masalo malfan qodobkaa ayada marka hadda ceeb kuma ah sidaas xishood darra xataa kuma ah sababtu waxa weeye masaladan xugum sharciga ku xiran oo ninku gabadha hadduu inta guursado uu gabadhii awoodi waayo uu qancin waayo xaq bay u leedaha waa iska fasakhaysa nin kaloo qanciyay raadsanaysaa marka gabadhii hadduu inta guursado ay qancin weyda sidoo kaleeto waa xanuusan tahay waxba kama suurto ay geli karaan ayadana xaq buu leya inu iska fasakho xadiidku marka wuxuu inoo faa'ideeyey maxaa laga wadaa cusaylada waxaa laga wadaa qur-aanka ilahay ku sheega xataa tankixa zawjan hayrasu qur-anka alle kuma sheegin gabadhaan haddaad kala tagtaan oo isfurteen oo i ciddo baxday ama dalqadihii horabaad usoo u dhammayseenba waxaa lagaa rabaa kow goormaad ku noqon kartaa waa inay horta ciddadaadi adiga ka baxdo soomaad furin waa inay ciddo ka baxdo kow waa inay nin kale iskeed u guursato madax bannaani labo ninkii kale iyo ayadu waa inay isreeraystaan cusaylada nebigu uu sheegay malabka yarka ah waa inay isu galmoodaan isreeraystaan oo shahwada isdhedhamiyan baa laga wadaa waa labo saddex waa inay asagiina iskood u kala tagaan afar waa inay ninkaa dambe ciddadiisii ka baxdo shan markaa kabacdi nin kale ay soo guursato ninkii kale isa soo arkeen oo ninkii kale ay soo kala tageen oo ciddadiisii ka baxday haddaad adiga adigu israbtaan markaasa isguursan kartaa malfan qodobkaa taasaa laga hadlaya cusayrata in lagu dhadhamiyo saasaa laga wada waana sida culamada muslimiintu ay u badan yihiin culammada muslimiintu siday u badan yihiin weeyaan ayib xadiidku marka wuxuu inoo faaideeyey haweeneydan e, rifaac u qabay e, rifaacat alquradi xaaskan ee sheeganaysa magaceeda ilaa dhowr qowl baa la isugu khilaafsan yahay hadalka ay ka hadlaysa waa loogu cudurdaaraya maadaamay ay xaqeeda ku raadsanaysa maxkamaduhoo kale hadda markaad tagtid qoysaska arrimahoodao kaleeto dadka ishaystoo kaleeto nin baa wuxu odhanaya ninkan wuu i dhacay xoolahaasuu iga dhacay sidaasuu iga sameeyey midba mid wuxuu ku eedanaya ninbuu iga dilo dhiig islaam buu qabaa gabarh baa laga yaabaa inay lagu eedayo ninkan wuu kufsaday waxaan dhan waa xuquuq dadku ay raadinayaan soo ma gabadhaani waa gabar nin qabo nin horena way soo kala tageen marka waxay leedahay ima anfaca ninkan dambeeto laakiin nebigu wuxuu ka fahmaa inay ninkii hore rabto kana xooga ay u durxurayso asaga laftirkiisa meeshuu taagnaayo wuu hadlaa hadda hadda meesha kuma qorra lakin wuxuu yidhi beenteed weeyaan somayse ohan wax maradoo kaleo wataa waxba kama jiraan wallaahi waa ku fillahay weliba waxaa cajiib ahaa laba wiil oo yar yar ah oo ayadu ay u dhashay xaas kale ay u dhashay oo wuxuu wataa qurxa badan oo asaga waa isu yahay haddaanan raganimo lahayn kuwan xaggee ka keenayb xagiimaan ka keenayb saasaan ku dhalayb beenteed weeyaan waxba kama jiraan bi marka waa dad maxkamad taaganoo waa wada hadlayaan oo hadalkii isku celinayaan oo waa loogu cuurdaaraya can anas ibni maalikin waxaa laga wariyay radi allaahu canhu qaala wuxuu yidhi min asunnati sunnada waxaa ka mid ah idaa goortii tasawaja ninkuu u guursado albikra gabar gashaantiyo inan ah cala thayibi haween hore uu qabayna uu la guursado aqaama wuu nagaanayaa cindahaa agteeda sabcan toddobo tii gashaantida hida u guursaday toddoba beri buu siinayaa uma qasama markaasuu haddana u qaybinaya toddobada markay dhammaato oo xaaska kelu aadan habeenba miduu tegi waidaa goortii tasawaja uu guursada athayiba haweenay asagoo qabuu mid kaloo garooba soo guursaday aqaama wuu nagaanayaa cindahaa agteeda tii garoobka ahayd alaaan saddex habeen uma qasama markaasuu u qaybinayaa iyadiyo tii kale qaala abuu qilaabata abuu qilaaba wuxuu yidhi walow shi'tu haddaan dooni lahaa la qultu waxaan odhan lahaa ina anasan anas ayaa rafaca kor hu xadiidkan ila nebiy nebiga sal lay slam xadiidkan wuxuu inoo faaiday masale muhimo kitabu nikax baan ku dhex jirtaa soo maaha ragga reeraha badan lahoo xaasaska badan qaba waxaa waajib ku ah xaasaskaa cadaalad inay u sameeyaan waxaa jira marka wax raggu ay cadaalad ku samayn karaan iyo waxaysan awoodi karin waxay cadaalad ku samayn karaan tan biilkeeda sii tanna biilkeeda sii tan habeenkeeda u hoyo tanna habeenkeeda sii labadaba farxad iyo wanaag kula noolo waxyaalo uu awoodo weeye caadi intaaba la fahma laakiin jacaylka qalbiga ah inaad kala jeclaatid oo mid jacaylkeeda kugu badan yahay awooddaada ma ah sababtaa mid baa laga yaaba inay si u qurux badan tahay mid baa laga yaaba inay baari kuu taho kuu dabacsan tahay oo odaygeedu markuu soo gala iyo soo dhoweynta iyo guriga ku fiican tahay midna albaabka markuu ka galay tibku la hortegaysa la dagaalame maantao dhan bay rafaadinaysaa waxaweyn kuleetiga ku dhegantaha labadaa qof miyuu isku jacayl noqon karaan ma noqon karaan marka jacaylka qalbiga ah asagu ma maamulo walan tastaticuu an tacdiluu bayna annisaa'i walow xarastum xataa haddaad dadaashaan rag haddaad tihiin cadaaladda noocaa qalbiga kama samayn kartaan dembina idinkuma aha laakiin waxaa dembi ah adoo tan caawa lahaa inaad tan caaw inta ka leexatay mid kale iska aadid ayadoon waxba samayn hadday naashida noqoto ayadu ku dhibto albaabka kaa xirato ku rafaadiso oo naashiday noqoto xataa masaariif iyo biil kuguma leh gurigeeda inaad seexatid laazim kuma tan kalaad gurigeeda u dhalman karta sababtoo ayadaa ah waxeeda ku ciyaartay macsalamaad ku leeday waagaa soo roonaato miirsati sukeenke dayib xadiidku wuxuu inoo faa'iideeyey aroosnimada ninku asagoo reer leh masaladan aad u kala fahma soomaaliduna dhaqan bay kaleeyihiin sharciguna waa si adoo reer qaba baad gabar guursatay gabadhaa labaa loo kala qaadaya dambo aad soo guursatay ma garoobbaa ah, mise waa inan soo lama kala yaqaano garoob iyo inan hadday tahay gabar inan ah waxaad soo guursatay toddoba habeen baad ayada la joogaysa tii kalena aadi mayso horay aad u qabtay saad isu barataan maadaamaysan gabadhaani rag horay u aqoon noloshaan ku cusub tahay toddoba habeen waa ku filanta todobada habeen markaad wada joogtaan habeenka sideedaad reerka dambe u dheelmo reerkii hore habeenka sagaalaadna ayadii kusoo noqo intaa xoogaa waa isla qabsateen ma la fahmi waa gabadhaas waa gabar inaan oo gashaantiyo aad guursatay laakiin adoo reer lahabaad waxaad soo guursatay mid horay reer usoo martay oo garoob ah ayada toddoba beri waa waa ka yar baa la siina saddex beri baa la siina saddexda beri maxaa loo siin ayadu waa qof soo qalin jabisay oo rag horay usoo aragtay oo nolol soo martay marka mushkilo ma leh saddex beri hadday hesho khalaas habeenka afraadna reerka kalaad u dheelman habeenka shanaadna ayadu aad noqonaysa habeenka lixaadna ag saasaad samaynaysaa marka qodobka ma la faham innaga marka waxaa loo yaqaanaa toddobabaxa waxaad arkaysaa nin baa reerba ma leh gabar buu guursanaya toddoba beri markuu joogaa lagu le waa toddobabaxaya oo toddobabaxdii xaggee aadin had ayadu kusoo noqon maxaa todobabaxdaa iyadii baad la joogtaabe ma la fahma xadiidkan toddobada uu ka hadlahayo waa nin laba reer leh reer horuu lahaa gabar buu guursaday toddoba beri buu la joogay habeenkii sideedaad buu meel kale u dheelmanaya soo maa ninka keligaabaa ku qaba maxaa toddoba kaga bixi arooskiibuu ka baxa war aroos ha ka bixina weligaa aroos ahaw wax toddobabax la yihahda ma jiraane weligaa arooskiiba kula jirba ha ka teginba marka waa iska dhaqana taasu diin maa wax toddobabaxa loo yaqaano waa dhaqan caadaad weeye diin ma aha shuqulku ma shuqulku ma waxaa toddobada iyo saddexda laga hadlaya garoobkaa saddex leh haddii garoob reerba adoon qabin baad garoob guursatay ma waxaad leedahay saddex meel markaa la joogaan saddex baxaya meel kaleba ma aadi karti maxaad haysaa mid kaleba ma haysatid ayada hameenka afraadna kusoo dheelma kii shanaadna kusoo dheelma kii tobnaadna kusoo dheelma haka agdhaqaaqi ag joog ayada taasaa laga hadlayaa marka waxay isweydiin mudan gabadhan gashaantida ah inaan tahay la guursaday toddobada beri marka la siinayo ma xaq ayadu ay leedahayba mise waa xaq ninka u mise waa wada leeyihiin waana wada leeyihiin ayadaana u badan sababtoo ah haddii xaq ninkuu leeyahay ahaan lahaa xaq buu laha laytu caaw kale la seexdanu iska tago lakin todoba beri la joog baali ha qalagoyso isbarta guriga iyo noloshiisa ha la qabsato khalaas gabadhan waa gabar cusubo guriga hadda ka timid aan waxba macluumaad ahayn can ibni cabaasin waxaa laga wariyay radia allaahu canhuma qaala wuxuu yidhi qaala rasuulullahi rasuulkii allah wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalama low anna axadakum idinka midkiin idaa goortii araada uu doono an ya'tiya inuu u taga ahlahu reerkiisa ninkiin markuu doono reerka inuu u galmoodo reerkiisa xiriir gogoleed la sameeya qaala hadduu odhan lahaa bismi illaah ilahay magaca allaan ku bilaabanaya allaahuma allahayow jannibnaa nuunkaas hoos dhiga waa la hoos dhigaya jannibnaa ba'dana waa la reebaya naga dheeree ashaydaana shaydaanka wajannib ilaahu ka dheeree ashayaana shaydaanka maa wixii rasaqtanaa anugu arsaaqday ducadaasu akhrisan fa innahu amar iyo shaniya in yuqadar haddii la qadaro baynahumaa labadii qof oo isu tagtay dhexdooda waladun ilmo fii daalika kulankaa dhexdiisa caawa markay ninkii xaaskiisi isu tagaan haddii meeshaas ilaahay ilma ka abuuro lam yadura ma dhibayo hu ilmahaas ashaydaanu shaydaan abadan weligii weligii shaydaan ma dhibahayo waa dhibaato waxaa weeyaan diineed ama dhibaato adduunyo xadiidkani wuxuu inoo faaideeyey masale muhim ah. markaad reerkaaga iyo adugu wada kulmaysaan laba ducaa lagaa rabaa xadiidku saasuu sheegay waa maxay mid adiga islaanta isu ducaynaya midna ilmaha aad ka rajaynaysaan kulankan inuu ka yimaado ad ugu ducaynaysaan adiga islaantu waxaad ku ducaysanaysaan allaahuma janibna shaydaana ilahu aniga xaajiyadayda shaydaanka naga dheere malfama qodobkaa adiga iyo xaaskaaga taasaa idin qusaysa ilmaha aad rajaynaysaan inaad dhashaanna habeenkaasabaad usii ducaynba hadhow anigu markoo dhashaa waxaan dhaha dhagaha ku aadin magac fiican u bixiya timir afka ha loo geliyo wax kasii horreeyaaba jiray waa maxay hooyadii ilmahaan dhashay aabihii hameenkii kulmayeen oo ilma rajaynayeen inay sii ducaystaan intaa waxaa ka sii horreeyey gabadhu ninka waxay ku dooranaysaa waa inaysan xoolo noqon ee ay noqto akhlaaq iyo dabeecad wala fahme hadduu ninku qur-aanka xifsan yahay waa soddon jaamacadood ka soo baxay laakiin wax ka dabeecad xun usan jirin oo gabadhu hadday saa u fiirso yira maxaa iga soo fiirinaysa oo hadday wax yara soo dahdo usha la fuulahayo leey maxaad usoo daahda oo hadday arka iyadoo aabbaheed la hadlaysa u nin kalaa shukaansanaysa soomaho nin masayrulahu waswaas qaba uu yahayba ragga qaar waxaa jira wuxuu samaynahayaaba markuu tegahayu guriga xaasa kusoo xirahayaaba ku quflahayaaba waa waa nooc waaliha ma ogta maxaad ugu soo xiraysaa wuxuu leeyahay waa waa nin kala ii dabamarahay nin odayaha maalin ii sheekeeyo wuxuu yidhi waxaan garanayaa buu yidhi annagoo kuray ah kuray annagoo ah oo iskuul dhiganno iskuulley ah baan waxaan garanayaaba nin hadda magaaladan degan iyo magaalooyinka northern mid ka mid yaan markaa joogin magaaladan nin degan oo markaa ganacsato ahaa oo waxaan garanayaaba gabar qurux badan qaba nooc waaliyuhu marka qaba gabadha su u jeclaabi gabadha hadduu yidhahdo dukaanka xanjo ka soo goday aado wuu ka daba tegahaya dukaankii markay istaagto maalan marra ayadu fiirinahaya marra wuxuu fiirinaya ninka dukaanka ka gadahaya gabadhi mararka qaarkood intay isku yaxyaxday cararaysa wablahood adugu soo gad waagii dambe qori buu soo qato dowladdu wuxuu ku yidhi cadowgaygaa badan qori ha ii sharciyo bastoolad baa loo sharciyeeyey gurigiisa dhinacyadiisu wuxuu ka qado godad habeenkii o dhan qofkii meeshaa maray soo magaalo la degan yahay maaha magaalada meesha qofkii maraya wuxuu qabaa islaantiisi inuu u socoto habeenkii dambe tahay markii wuxuu maqlaa sharqa guri ka agyeeraysa markaasuu basoolad ku dhufto waa dameer meesha marayay dameer buu kow kaga siiyey bi dameerkaa wuxuu ku dhintaa mataqaana islaantaan uga shakisanaho nin baan mooday bi mararka qaarkood gurigu ku xirayaa gabadha ayaduna gabar dulqaad badan oo miskiin ah oo aad u akhlaaq wanaagsan bay ahayd bi maalin baa waxaan xasuustaa bi waxaa u yimid bi nin saaxiibkiisoo etoobiya ka yimid ayagoo meel wada fadhiyo oo sheekaysanahaya ninkan etoobiya ka yimidna ninkan xanuunka qaba kama warqaba xanuunkiisa yaa gabadhii soo agmartay gabadhuna ma xijaabnin aadan uga qurux badnayd kii la fadhiyaa wuxuu ku yidhi wartan quruxda badan maxay ahayd awalbuba waswaas qabay sooma ahayn meeshuu ninka kusoo badayo haa ninka gabadheeda maaro uga adiga ma war wallahan iska warqab inay xaaskaagii tahay war waa iska ira hadalka may may meesh bay ku kala dhinteenba ninkii marka waxyaalaha noocaasoo kaleeto waa waswaas gabadha marka waxaa la rabaa ninka waxay ka fiirinayso ku dooranayso akhlaaq ma qof dabiicad fiican akhlaaqdu waa dabiicad dulqaad ma tan labaadna qof diin laho wixii xunna ka dhowrsanaya wanaaggana samaynaya maya gabadhana maxaa lagu dooran labadaa qodob ah, nebiga ragga wuxuu yidhi idaa jaakum man tardawna diinahu wa khuluqahu fasawijuu reerkiisa iyo qabiilkiisa iyo lacag ma haystaa iyo reer ma leeyahay iyo ma iga weyn yahay iyo ma iga yaryahay midna raja ictibaar ma leh waxaa la fiirinayaa qofkaanu akhlaaqaya dabeecad ma leeyihi may dhisan karaa ma igu filan yaha haa guurso gabadhana maxaa laga fiirin taribat waxaa weye fadfar bidaati diini waalkhuluqi gabadha diinta iyo akhlaaqdaa laga fiirinaya gabadha hadday ugu qurux badan tahay laakiin aysan diinna lahayn akhlaaqna lahayn salaadana aysan tukan xijaabana hayna maxay quruxdeedu taraysaa waxba tari mayso gabadhaan salaada tukan hayno ninkeedu markuu joogana tukata markuu tagana odhanaysa macsalaam oo asaga u tukataan ilaahay u tukan wax la guursaa taasu ma ah marka ilmahana saasaa loogu ducaynaya wajannabi shaydaana maa rasaqtanaa ninkaa laga rabaa ducada inuu akhriyo gabadhuna waa la imaan kartaa way xasuusin kartaa way xasuusin kartaa wax mushkilaa ma ducadaas ayadaa marka waa lala imaanayaa ninka iyo reerkiisu markay kulmayaanoo ugu horraysa ayuuna la imaan lafdi kale wuxuu ahaa idaa araada an ya'tiya ahlahu markuu ninku doono reerkiisa inuu u tago u galmoodo waa inuu ducadaa la yimaado waxaa kaloo xadiidku inoo faa'iideynaya shaydaanka ilahay in laga magan galo xataa xaalad gurigii qofku uu ku sugan yahay albaabkooda uu xiran yahay laga yaabo labada qof inay kulmayaanoo xiriir gogoleed dhex marayso markaas ayadaa xataa shaydaanku gudayn maayo haddaadan adkaarta akhrisan gurigu kula leeyahay oo reerku kula leeyahay ilmaha dhow shaydaan wax ka dhalay baa laga yaba inu kuu dhashaba marka shaydaanka ka naar ayib can cuqbata bni caamir waxaa laga wariyay radi allahu canhu ana rasuulallaahi rasuulka alla waxaa laga wariyay sal lla wasalam qaala wuxuu yidhi iyaakum idinkayo waxaan idiinkala digayaa waddukuula ugelid calal nisaa'i haweenka ajaanibta aad u gashaan rag haddaad tihiin gabdho ajanabiya inaad u gashaan iska ilaaliya fa qaala rajulu ninbaa wuxuu yidhi oo min al ansaari ansaar ka tirsan yaa rasuulalahi rasuulka allow afara'ayta ka waran alxamwa dumaashiga ka waran gabadha dumaashigeed guri cidlaa ma la joogi karaa qaala nebigu wuxuu yidhi alxamwu dumaashigu almowtu waaba geeriba kaas kaasaaba ugu daran buy walimuslimin muslim waxaa u sugnaaday can abi aahir abi aahirna uga sugnaaday can ibni wahbin cabdulahi ibni wahabna ka wariyay qaala wuxuu yidhi samictu waxaan maqlay ley alley ley ibnu sacd yaquulu isagoo leh alxamwu xamgu waxa weeye akhu zawji ninka gabadha qaba walaalkiis gabadhaa ninkaas muxuu u yahay gabadhaan ninbaa qaba ninka gabadhaan qaba gabadh yahay ninka ku qaba walaalkaa walaalkiis ha walaalkiis muxuu ku yahay dimahashii soo maa laba ninoo walaalaa markuu midu xaas guursado kii kale xaaska muxuu noqonaya dumaashi soo maaha kow iyo wamaa ashbaha daalika arrinkaa wuxuu shabaho min aqaaribi zawji ninka ninka gabadha qaba qaraabadiisa ah ibnulcami in adeerka iyo wanaxwi wax la midka xadiidkani wuxuu inoo faa'idaynaya masale muhima ah. waa maxay waxaa loo yaqaano haweenka ajaanibta iyo raggu inay meel cidlaa ku khalweeyaan waa maxay haddii rag badan iyo dumar badan oo ajnabiya ay meel wada joogaan oo la kala xadidan yahin wax dhiba ma leh gabadhu hadday dad maxaarimteeda la joogtaana wax dhiba ma leh gabar iyo aabaheeda wada socdaa nin kale hadday meel la maraan ama diyaarad la raacaan ama gaari la fuulaan ama meel la fariistaan mushkila male gabadha aabaheed bay la socotaa walaalkeed bay la socotaa inaabtigeed bay la socotaa nin ma la fahma waxa laga hadlayo iyaakum wadukuula cala nisaa waxa weeye haween ajanabi ka ah iyo adigu meel cidlaa inaad wada joogtaan ma la fahma qodobka haweenka ajanabiga ma la yaqaana waa haweenka soo aad guursan kartid haweenay kasta oo ajanabi oo aad guursan kartid inaad meel cidlaa la joogto albaab uu kuusoo khalwo xaggee la odhan karaa culimmadu waxay leeyihiin waa meel kasta oo hadday labadan qof maagaan inay xumaato ku sameeyaan ay ku samayn karaan ayagoo isla cidna idin arki mayso meeshaasaa khalwo ah maalan albaabay xirteen qolbaa usoo xiran meel goonihay joogaan albaabaday riixdeen meel meel cillahay isla joogaan lama ogola mala fahmi laakiin hadda intaasoo laga wada buuxo gabadh iyo wiil hadday halkaa wada fadhiistaano maalan cashar bay wada akhristeen ama wax danu kala hadlay wax mushkila male waa meel caadiyo loo joog gabadhi waa asuran tahay asaga meel ka xadidan bu fadhiya mushkila male suuqaasu meel la taagan yahay mushkila male howl lagu wada jiraa gabar iyo wiil halkaa ku sheekaysanaya wax mushkilaa male leh gurigoodii baa loogu yimid oo lagu soo booqday oo nin baa la sheekaysanahayo meel baa wax mushkilaa ma meel cidlaha la diidan yahi intaa ma la fahmo maxaa dhacaya nebigaa tilmaamay hadday laba meel wada joogaan nin iyo naag ajanabi ka ay ah meel wada fadhiyaan shaydaan baa saddex ku noqonayo shaydaan markuu saddex idinku noqdo ma umanaysa inuu yihahdo ilaahay ka baqo tusbixiina qaato istikfaarta ma ka sugaysaa shaydaan waxaa laga yaabaa inuu waswaas kugu rido yirahdo cidna idinma jeedo waxaan waad ka toobadkeeni doontaan dhib ma leh waxaa weeyaan bal hal mara waxa weyaan is arka marar badan bayna dhacdaa marar badan way dhacdaa magaaladay ka dhacda meelo badan bay ka dhacday oo culummada inta badan dhacdooyin badan baa soo maray ma ogtihiin gabar iyo wiil ku haya waa issukaansan jirnayoo waa isjeclaynoo intaanan isguursan ka hor baan wada kulanayoo uur baa igu soo baxay asagiina waa inaca waa inkira ah, adaa meeshaa isdhigay marka maxaa meesha cilladaa ku dhigay nin guur hadduu kaa rabo guur buu kaala hadlaa laakiin saqajaanimo ninkii la socda wax kaloo kaala hadla soo saas maa gabadha muslimaddahay marka waa inay tahay gabar isla weynan uu kaga jira howlahaas ninba uusan kula soo hawaysan karin sida ogeed falaa takhdacna bilqowli qur-aanka marka leeyahay aboowe macaane baybi waan ku jeclahay loof baan kuga aha maxaa loofa ah? maba taqaanidi balaayaa ku loofsatay goormaa loofka u noqota war waxaa la iska ilaaliyo marka waxaas wax jira maaha ninkii dankaa lehoo guurkaa lehoo mustaqbalkaa leh gurigaagu imaanaya aabbaha iyo hooyadaaba kasoo duldhici halkaasaa kursi loo dhigin shahbaa loo si cize iyo sharaf leh buu kula sheekaysanaya hadduu ku qanciyo isguursada haduu ku qancin waayo nin oday oo akhyaar weeyaan laakiin nin ku haya makhaayad heblaan tagaynaayo caawan soo wada cashaynanayo inkeen waa isla baxaynaa iyo meelaha kula warwareegahaya wax qaymahood agtiisa kale hela keliya wuxuu kaa rabaa intuu kugu shahwaguto kugu ciyaaro inuu hadhowna ku yidhahdo waa sawirradaadan meelaha soo dhigahaya sawiraan kaa qaata marka weligiin iska ilaaliya ninka raggaana oo muslimkaana waa inuu leeyahay raganimo walaalnimad gabadha walaashiiso kale waa inuu ka qaaday iyo hooyadiis habareertiisoo kaleeto caadina uu u ula u hadduu dan hadduusan dan ka lahayna magaleysa raacdo laakiin maanta dhan meel baa la iskula jira layr baa la dansanahayaa iyo cashar baan aniga gabar heblo ajanabiya meel kuwada akhrisanaynaa bes ha isku iskuulaan dhiganaa oo haddaad isku iskuul dhigataanna qolkaa noo wada xiran war qol xirkiina ma yaan yaan la afoobi waxa waa in la iska ilaaliyo wallahu aclam wsala allah wbaarak calaa nabiyina muxamedin waaalihi wa ajmaciin